أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka labiyo tobnaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirray mowduucii ku saabsanaa imaamku markuu salaada ku jiro oo qiraa'ada jahriga uu akrinaayo oo salaadaha sare loo akriyo qiraa'ada uu qiraa'adii sare u akrinayo ma'muumiintu qiraa'adii ma akrinayaan mise ma akrinayaan masaladaasina waa masaladay culamadu isku khilaafeen oo madaahibtu ku kala duwan tahay sidaynu horeba u yaro tilmaanay markaa sheekha kitaabka qorayna waxa uu maray isagu ijtihaadkiisa inaan ma'muumiintu dadka imaamka salaaddiisa ku xidhani salaada jahriyada ee qiraa'ada sare loo akrinaayo markuu imaamku qiraa'ada akrinayo inaan markaa waxba aynay akrinayn ma'muumiintu oo xataa faatixadii ay ka dhacayso madaahibta qaarkood baana qaba oo madhabta maalikiyada la yidhaahdo ayaa qabta laakiin waxaynu tilmaanay sida saxiixi inay tahay inuu ma'muumku mar kastaba akrinaayo isagu qira'ada salaadu siriya ha noqoto ama jahriya ha noqote sidaas iyada inay tahay sida saxiixa ah xadiidka cubaadat ibnu saamit aynu soo maray lacallakum taqra'uuna khalfa imaamikum qulnaa nacam haddan yaa rasuula allah qaala laa tafcaluu ila an yaqra'a axadukum bifaatixati alkitaabi fainahu laa salaata liman lam yaqra' biha xadiidkaas oo saxiix ahina mas'alada waa ku cad yahay sheekh albaanina waa qiray inuu ku cad yahay ha yeeshee wuxuu ku tegay waa la nasakhay xadiidku yidhi waa lagu nasakhayna a'imo badani way daciifinayaan ziyaadadan dambe waxay leeyihin waa mudrajo waana sheegnay a'immada sidaa ku tagtay oo waynu qaar ka mid a ah ayaynu tilmaanay qolyaha odhanaya salaada jahriyada ma'muumiintu waxba akhrin maayaan ee qiraa'ada imaamkunbay dhegaysanayaan waxyaalahay daliishadeen waxaa ka mid ah xadiidka inoo imanaya aan akhrino wa jacala alinsaata wuxuu ka yeelay nebigu sala allahu alayh wasalam aamuska loo dheg raaricinayo ee la dhegaysanayo insaadku waa aamus dheg raaricini ay weheliso wey loo dheg raaricinayo liqiraa'ati alimaami imaamka akhrintiisa loo dheg raaricinayaa min tamaami alictimaami bihi inay ka mid tahay xidhashada imaamka lagu xidhanayo lagu dayanayo dhammaystirankeeda inay ka mid tahay buu nebigu ka yeelay sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih wax kaleba maahae waxaa imaamka imaam looga dhigay in lagu daydo aawadeed baa imaam looga dhigay fa idaa kabbara markuu takbiirto imaamku allahu akbar yidhaahdo fakabbiruu takbiirtu allahu akbar dhaha wa idaa qara'a markuu akhriyana fa ansituu dheg raariciya oo dhegaysta xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey abu daawuud iyo abu cawaanayana waa soo wariyey ha yeeshe a'immadii xadiidka qaarkood baa waxay iclaaliyeen ziyaadada ah wa idaa qara'a fa ansitu waayo ruwaadda qaarkood ziyaadadaa may soo werin ee inta kaley soo wariyeen saas aawadeed a'immadii xadiidka qadiimka ahayd bacdi ka mid a ah, ayaa cillayn jiray ziyaadada waidaa qara'a fa ansitu muslimna saxiixiisa ayuu ku soo arooriyey ha yeeshee waa sheegay markuu ku soo arooriyey ruwaadda aan ziyaadadaas soo werin marka bacdi culammada ka mid ahba waxay yidhaahdaan muslim laftiisu marka uu soo warinaayo inuu saxiixinayo ugama jeedo ee inuu caddeeyo mukhaalafada ku sugan ee ruwaadda badankooda sidan lagu khilaafay ayuu u soo arooriyey waa dacwa bacdi sheegteen almuhim bacdu ahlicilmi way cilleeyeen a'immada xadiiska in badan oo ka midina waa saxiixiyeen haddiiba markaa lagu socdo sidaa saxiixinta ah oo la yidhaahdo muslim saxiixa uu ku soo wariyey baa inoogu filan sixo sixada markaa la saxiixinaayo markaa lafteeda waxa uu war ka imanayaa dalaalada xadiidku mas'alada ku tusinaayo saas aawadee alxaafid ibnu xajar alcasqalaani uu yidhi wastadalla man asqatahaa canhu fi ljahliyati kaalmaalikiyati bixadiidi waidaa qara'a faansitu waxa uu daliishaday cidda ka riday akhrinta faatixada la akrinaayo ruuxa ma'muumka ah ka riday salaada jahriyada ah gudaheeda sida maalikiyadoo kale weeyaane waxay deliishadeen xadiidka wa idaa qara'a fa ansitu xadiidkaasay deliishadeen wa huwa xadiidun saxiixu akhrajahu muslimu min xadiidi abi muusa alashcariy waana xadiid saxiixa buu yidhi ibnu xajar muslim baana soo saaray oo wuxuu ka soo saaro ka soo wariyey xadiidkii abi muusa alashcari isagoo ka mid ah dabeed xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi walaa dalaalata fiihi liimkaani aljamci bayna alamrayni fayunsitu fima cada alfaatixa aw yunsitu ida qara'a alimaamu wayaqra'u ida sakata wuxuu yidhi wax markaa dalaalii uguma sugna oo sida ay ku tageen maalikiyadii iyo qolyaha la midka ahi oo salaada jahrigaa ah inaanu ma'muumku waxba akhrinaynee qira'ada imaamka dhagaysanayo wax daliili arrinkaa uguma jiro xadiidka waxaanu ugu jirin waxaa suuragala in la jamciyo labada arrin oo wa idaa qara'a fa ansituu lagu xambaaro in looga jeedo wixii faatixada ka soo hadhay ayuu aamusaya oan waxba akhrinayn laakiin faatixada waa akrinaya si loo kulmiyo xadiidkan iyo axaadiista kale ee sheegaysa falaa tafcaluu ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati alkitaab si labada xadiis loo kulmiyo loo jamciyo sidaasaa lagu tawjiihin karaa lagu xambaari karaa in la yidhaahdo waxaa laga aamusayaa wixii faatixada ka soo hadhay oo ma'muumku faatixa mooyaane wax kale akhrin maayo salaadda jahriyada ah laakiin faatixada yada waa akhrinaya oo xadiidka cubaade iyo axaadiista la midkaa ku tusinaysa aw yunsitu idaa qara'a alimaamu wa yaqra'u idaa sakata ama waxa kale oo suuragala in lagu jamciyo in la yidhaahdo imaamku markuu wax akhriyana wuu aamusayaa markuu aamusan yahayna sakataadka imaamku uu aamusan yahay buu faatixada ruuxu ka gaadhsiinayaa oo akhrinaya taasna waxaa ka dhalanaysaa imaamku markuu akhriyo faatixada inuu u kaadiyo ilaa inta ma'muumiintu ka akhrinayaan faatixada oo faatixada markay akhriyaan oo is faatixadii way akhriyeen markaa dabadeed uu bilaabo suuradda kale inuu akhriyo waana sida bacdu shaaficiya ay ku tagaan oo ay yidhaahdaan waa inuu imaamku aamusaa sakataadka imaamku aamusan yahay ee aan qiraa'adiisu baxaynna wakhtiga caynkaasa waa inuu ma'muumku faatixada akhriyaa siduu xadiidkanna ugu camal falo markaasuu wuxuu soo deliishaday xaafid ibnu xajar alcasqalaani xadiidka cubaadat bnu saamit oo soo marray waa xadiiskaa hore aynu sheegnay ee baabka ugu horreeya kaasuu soo deliishaday masaladan u deliishaday waxa uu ku sheegayaa fatxulbaariga mujalladka labaad laba boqol iyo saddex iyo siddeetan safxada ah kolley dabacaadku waa kala duwan yihiin laakiin dabcadan hayo eh, raqamkaasu ka ka dhaca marka almuhim xadiidkaa waa deliishadeen qolyaha odhanaya salaada jahriyada ayaanu ma'muumku waxba akhrinin marka qiraa'ada uu imaamku la jahraayo waxay kaloo deliishadeen aayaddana waa deliishadeen waidaa quri'a alqur'aanu faistamicuu lahu wa ansituu aayaddaana waa deliishadeenoo waxay yidhaahdeen waxay aayadduna ku tusinaysaa in la aamuso la dhegaysto qira'ada imaamka weliba waxay yidhaahdeen aayaddu waxay ku soo degtay salaadda ayay ku soo degtay marka degitaanka aayaddu salaadda ku soo degtay oo sababtu sidaas ahayd waxay tilmaamaysaa in faatixadiina aan la akrinayn oo laga aamusayo o la dhegaysanayo qira'ada imaamka saasay u daliishadeen jawaabteedu waxay tahay uga horrayn adilada sharciga ah haddii tacaarud loo maleeyo inay iska hor imanayso waxa waajiba in la jamciyo oo la kulmiyo jamciga la kulminayana waa ka horreeyaa in la ysku nasakho iyo in la kala arjaxo mid walba waa ka horreeya jamcigaa muqadam ah والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأkhيiri نسخ بyin نaskhi xaggii loo kici maayo inta jamci suurogel yahay waayo naskhigu waa khilaafu اlaصli asalna waxa weeye adilada sharciyada ahi inaynay mansuukho ahayn baa u asala ee mid waliba muxkam tahay oo culammadu waxay yidhahdeen alaslu fi اladilati الsharciyaةi اlإxkaamu waxa u asala adilada sharciga ah muxkamnimo waxaana u daliila in muxkamnimo u asal tahay qowluhu tacaala huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaabi wa mutashaabihaat adiladii ama aayaadkii muxkam iyo mutashaabih mid walba inay leeyihiin buu ilaahay inoo sheegay waxaanu inoo sheegay umulkitaabka ama asalka iyo haalibkiisu inay muxkam yihiin ta kale jamciga labada daliil la jamciyo ee loo maleeyo inay tacaarudayaan waa camal siin daliiladii la wada camal siinayo oo lagu camal falaayo oo waxay culammadu yidhaahdaan jamcigu waa icmaal lidaliilay qaacidaduna waxay tahay icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiyo oo labadaba laga dhigo in lagu camal falaayo waxay ka habboontoo ka horaysaa in midkood la camal siiyo midna camalka laga tuuro oo lagu camalfali waayo marka labada daliil labadaba in la wada camal siiyaa ka habboon in midna la camal siiyo midna camalka laga tuuro oo lagu camalfali waayo naskhiga iyo tarjiixa mid walibana wuxuu keensanayaa labadii daliil in mid lagu camalfali waayo ee ama ka naasikha ama ka raajixa ah lagu camal falo ka kalena laga tago dee ka labadaba lagu wada camal falayo oo weji maqbuula la isugu keenaayo lagu kulminayo waxay ka fiican tahay in miduun lagu camal falo ka kalena laga tago sidaas aawadeed aayadda iyo xadiidka laftiisa midnaba ma keensanayo oo ma laasimsanaayo inaan ma'muumku faatixa akhriyin waxaanu u laasimsanaynin waxaa ka suuragala jamci oo in la yidhaahdo qiraa'ada wixii faataxa ka soo hadhuu ka aamusayaa laakiin faatixada iyada waa akrinaya waayo daliil khaasa ah faatixada loo hayaa daliilkaa khaaskiina waa xadiidkaa cubaada laa tafcalu ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati alkitaab waa daliil khaas ah khaas iyo caam hadday iscaaridaanna qaacidada sharciyadii waxay sheegaysaa in khaaskiiyo caamka la ysku khasiso jamaahiiru ahlicilmina saasay mareen oo khaas iyo caam markay iscaaridaan caamkaa khaaska nasakhay ama khaaskaa caamka nasakhay ma maraan ee khaaskaa iyo caamkaasi waa la ysku khasisaa ama isla mar ha soo arooraan ama khaasku ha horreeyo caamku ha dambeeyo ama caamku ha horreeyo khaasku ha dambeeyo mar layba khaas iyo caam mas'alada uu ku gaarka yahay waxaa ku sii xoog badan yacni markaa daliilka khaaska ah daliilkii khaaskiina wuxuu sheegayaa mar leyba faatixa in la akrinayo weliba marka wuxuu ku saabsan yahay salaad jahriye ah waayo salaad subax buu ku soo arooray salaad subax ayuu xadiidku ku soo arooray salaadda subaxna waa jahriyo salaaddii subax baanu nebigu ka yidhi sala allahu alayh wasalam laa tafcaluu ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati alkitaab ha yeelina mooyaane midkiin inuu akhriyo faatixada kitaabka laakiin faatixada akhriya macnuhu dhacaya alistisnaau bacda annafyi isbaatun laa tafcaluuna waa nahyi nahyiguna shibhu nafyi weeye oo nafyiga waa shabbahaa istisnaaguna bacda annafyi isbaat buu noqdaa oo macnihiisu wuxuu noqonayaa faatixada yada akhriya ayuu noqonayaa dabeedna waa la sii tacliiliyey tacliilka la raaciyey wuxuu yahay fa innahu laa salaata liman lam yaqra' biha waayo faatixada ruuxaan akriyini salaad ma leh bukhaarina saxiixiisa waxa uu ku soo wariyey xadiiskaa cubaado qadarkiisa dambe inta kale saxiixa kuma soo warine juska gaarka ahee juz-ulqiraa'o la yidhaahdo ayuu ku soo wariyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani wuxuu odhanayaa waxaa daahira inuu xadiidkan uu bukhaari soo warinaya mukhtasar ka yahay xadiiskii cubaada inuu xadiiskii cubaada mukhtasar ka yahay saasuu daahir ku yahay buu odhanaya aayadda waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu waa jirtaa riwaayaad in lagu soo wariyey inay salaadda ku soo degtay laakiin salaaddeeday ku soo degtay kuma saabsanayn faatixada akhrinta la akhrinaayo in laga aamuso mas'aladaas si gaara uguma iman bal ee riwaayaad badanoo culammada qaarna quweeyeen waxay sheegayaan inay aayaddu ku soo degtay salaadda waagii hore ee la hadli jiray ee salaadda gudaheeda hadalku bannaana oo waagii hore waxa bannaanayd ruux isagoo salaadda ku jira inuu hadlaa waa u bannaanayd oo la yidhaha war salaadda imisaa hadhay ama imisaa la tukaday oo uga jawaabo laakiin waagii hore sidaasii ahaan jirtee waa la nasakhay marka axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay inay sababta caynkaasa ku soo degtay oo la tilmaamayo aamusa oo salaadda ha ku hadlina waxaase ka sixo badan oo saxiixa ku soo aroortay aayadda ku soo degtay hadalka salaadda gudaheeda lagu hadlo nasakhaadda la nasakhayo xukunkaas aayadda ku soo degtay inay tahay aayatu lbaqara wa qumuu lilahi qaanitiin fa umirna bisukuuti wa nuhiina cani alkalaam waa ka saxaabigu u lahaa markii aayaddaasi soo degtay wa quumuu lilaahi qaanitiin waxaan nala faray inaannu aamusno waxaana nalaga reebay inaanu hadalno oo salaada gudaheeda ku hadalno ayaa naloo diido nalaga reebay rawaahu muslim fii saxiixih riwaayaadka kale ee sheegaya aayaddan aayatul acraaf lafteeduna inay ku soo degtay salaadda hadalkii lagu hadli jiray nasakhaadda la nasakhayo inay ku soo degtay riwaayaad badan oo kala duwan baa ku soo aroortay riwaayaadka caynkaasana culamada qaarkood waxay yidhaahdeen duruq mutacadida ay leeyihinoo badan oo duruqdaasi waa isqu weynaysa calaa haada haddii lagu xambaaro in hadalka dadka lala hadlaayo in lagu reebaayey sidaas marka haddii waxa weeye la yidhaahdo sidaasay ku soo degtay dee sababu nusuulkii kuma saabsanayn inaan qur-aan la akhriyin oo ruuxa ma'muumkii salaadda jahriyada aan qur-aan akhrin fardan wa taqdiiran riwaayo saxiixa maba arag bo oo sheegaysaa in qiraa'ada la akrinaayo oo saxiixo ah oo sheegaysa qiraa'ada imaamka dabadii la akrinaayo inay ku soo degtay reebis laga reebaayo wax riwaayo oo saxiixoo sidaa ku soo aroortay ma arag haddayba se dhacdo waxay noqonaysaa gaayatu maa fi amri inay caam tahay oo la tilmaamaayo ma'muum markaad tihiin salaada jahriyada ah imaamka dabadiisa waxba ha akriyina laakiin waa caam markaa laftiisu caamkuna wuxuu aqbalaa takhsiis daliilkan aynu haynaa ka khaasan caamka iyo khaaska sida laysu waafajinayaana wuxuu noqonayaa in laga soo reebo laha faatixada xadiiskan baa la hadhay cumuumka sidii kale ha loo daayo markaa marlayda sidaasaan aayaddaana xuja ugu sugnayn mas'aladaas kamaa jacala alistimaaca lahu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka yeelay aamuska loo aamusayee loo dheg raaricinayo qira'ada imaamka inay ka mid tahay xidhashada imaamka lagu xidhanayo lagu dayanayo dhammaystirankeeda kamaa jacala siduu uga yeelay alistimaaca lahu dhegaysiga la dhegaysanayo imaamka muqniyan mid ruuxa ka deeqayo oo ka kaafinaya cani ilqiraa'ati akhrinta wara'ahu ruuxuu akhrinayo imaamka dabadiis fa qaala wuxuu yidhi man kaana lahu imaamun ku kastoo u sugnaaday imaam fa qiraa'atu limaami imaamka qiraa'adiisa lahu qiraa'atun isaga qiraa'a u ah xadiiskaana waxaa soo wariyey ibn abi shayba iyo daara qudri iyo ibnu maajah iyo daxaawi iyo axmed ayaa soo wariyey sheekh albaani wuxuu yidhi waxay ka soo wariyeen min turuqin kasiiratin musnadatin wa mursala dariiqyo fara badanoo mursal iyo musnad mid walba leh wa qawaahu shaykhu lislaam ibnu taymiya kama fi lfuruuc libni cabdilhaadi shaykhulislaam ibnu taymiyana xadiidka waa quweeyey wa saxaxa bacda turuqihi albusiriyu duruqda xadiidku leeyahay qaarkoodna waxaa saxiixiyey busiri sheikha la yidhaahdo busiri waa caalim muxadis oo culamada muxadisiinta ka mid ah maaha busirigii madiixa ahaaye gabyaaga ahaa ma aha ee burdaha iyo hamziyada iyo lahaa ee culammadu waxyaalaha qaarkood akhtaa waaweyn ay ku yacni markaa tacnin jireen ee ay ku naqdin jireen ma aha ee waa buusiri muxadisa oo culammada muxadisiinta ka mid ah zawaa'idda ibnu maaja ayuu markaa kitaabka leeyahay la yidhaahdo misbaaxu الzujaaja fi zawaa'id ibni maaja sheekh albaanina waxa uu yidhi xadiidkan waxaan si tafsiila ugaga hadlay duruqdiisa asalka oo marka ah takhriijka sifatu salaadka iyo irwaa'u lqaliilka labadaba marka waxa uu doortay isaga sheekh albaani laftiisuna xadiidku inuu qawi yahay oo sugayn laakiin culamada badankoodu way daciifiyaan xadiidkan imaamu lbukhaari waxa uu yidhi xadiidkan markuu sheegaayey hada khabaru lam yahbut cinda ahli اlcilmi min ahli اlxijaazi wa ahli اlciraaqi wa gayrihim liirsaalihi wa inqiطaacih amiiru lmu'miniin fi lxadiis oo imaamu albukhaari ah waxa uu yidhi xadiiskani waa xadiis aan ka sugnayn culammada agtooda ra'yigiisoo keliya ma sheegine ahlu cilmiga oo dhan ayuu ka xikaayooday inay sidaa qabaan ahlu cilmigaas oo yacni reer xijaaz iyo reer ciraaq iyo ba leh yani culamada xijaaz joogtay iyo culamada ciraaq joogtay iyo culamada beledada kale joogtayba waxay u qabeen xadiiskan inuu yahay xadiis daciifa liirsaalihi wa inqiطaacih bukhaari baa odhanaya mursalnimadiisa uu mursalka yahay iyo munqaticnimadiisa uu munqaطica yahay buu labadaba daciif ku yahay kaasi waa warkii bukhaari xaafid ibnu xajar waxa uu ku soo naqliyey isaguna ijmaac xufaaddu ay isku waafaqsan yihiin inuu xadiiskani daciif yahay waxa uu yidhi xaafid ibnu xajar alcasqalaani markuu xadiiskan sheegaayey man kana lahu imaamu faqira'atu imaami lahu qira'a daciifun cinda jamiici alxufaad xadiiskani waa daciif xufaadda dhammaantood agtooduu daciif ka yahay waqad istawcaba turuqahu wa cilalahu addaara quطniyu wagayruh waxaana dariiqyadiisi iyo asaaniiddiisi iyo cillooyinkiisaba wada koobay caalimkii markaa la odhan jiray daara waa shaykhulcilal iyo wa gayruhu culamo kaleba fatxulbaarigu sidaa ku sheegaya mujalladka labaad laba boqol iyo saddex iyo siddeetan buu sidaa ku sheegay saas aawadeed culammada muxadisiinta badankoodu waa daciifiyeen oo waxay yidhahaan xadiiskani saabit ma aha waana xadiis macluul ah hadduuba asixi lahaa fardan wa taqdiiran waxaa markaana war ka joogaa dalaaladiisa oo dalaal ahaan muxuu ku tusinayaa hadday dhici lahayd inuu asaxo warku markaana taasuu ka joogaa waayo xadiisku wuxuu sheegayaa man kaana lahu imaamun faqira'atu limaami lahu qira'a jahriyana ma sheegin haada fi ljahriyati waa ijtihaadka markaa albani yacni markaa u muuqday maadaama adilo kale oo sheegaysaa salaada siriyada in qiraa'ada la akhriyo qiraa'ada imaamku aynay qiraa'o u noqonaynin uu hayo waxay noqotay inuu tan kale ku xambaaro markuu xadiisku u qabay inuu markaa yahay xadiis sugan salaada jaariyada inuu ku xambaaro laakiin riwaayaadka xadiiska kuma soo aroorin waa jaariyo culamada qaarna waxay ka daliishadeen inaan ma'muumku marnaba akhrinayn faatixada salaadu siriye ha noqoto ama jaariye ha noqoto sida xanafiyadoo kale xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wاstadla man asqطahaa calى اlma'muumi muطlaqan kalxanafiyati waxa uu deliishaday xadiiskan buu deliishaday buu yihi man kana lahu imaamu faqira'aة imaami lahu qira'a xadiiskaasuu sheegayy cidda faatixada ka riday ma'muumka oo yidhi marnaba ruuxa ma'muumka ah ee imaam salaadii ku xidhani faatixa ma akrinayo salaaddu siriye ha noqotee ama jaariye ha noqotee sida xanafiyadoo kale xadiiskanay ay daliishadeen buuli man kaana lahu imaamun fa qira'atu limaami lahu qira'a xanafiyadu cumuum bay ku xambaareen oo waxay yidhaahdeen waa cala alcumuumi oo marnaba faatixa ma akrinaayo waayo fa qira'atu limaami qiraa'atu waa masder la idaafeeyo o macrifo loo idaafeeyey qaacidaduna waxay sheegaysaa haddii masder macrifo loo idaafayo cumuum bu faa'ideynaya cumuumkiibay ku xambaareen mukhasisaadkana ma eegin culamo kalena waxay ku xambaartay ou albani ka mid yahay salaadda jahriyada ah ayay ku xambaareen oo waxay yidhahdeen siriyadu inaanay qiraa'ada imaamku qiraa'o u noqonaynin adillo kala ka reebtay adillo kala ka reebtay culamada shaaficiyo iyo xanaabilo iyo ahlulxadiis intaba leh culamo badan oo ahlulxadiisa leh oo ku tegey faatixada marlayba ruuxu inuu akhrinaayo oo bukhaari ka mid yahay xadiiskan ma sugayaan oo waa daciifinayaan marka hore laakiin hadduuba sugnaado fardan wa taqdiiran cumuumka uu sheegaayo waxay iyaguna ku xambaarayaan qiraa'ada dambe faatixada ka dambaysa salaada jahriyada qiraa'ada dambe faatixada ka dambaysa ku xambaarayaan waayo waxay leeyihiin salaadii siriyada adilaa ka reebtay salaada jahriyadaana inuu faatixa akrinayo hadduuba asaxo laa tafcaluu ila an yaqra'a axadukum bifaatixati lkitaabi baa la hadhay almuhim xadiiskani waa daciifo ma sugnaa hadduuba asixi lahaana sidaasaan xuja ugu sugnayn qolada yidhi siriye iyo jahriyeba qiraa'adu ma'muumka waa ka dhacaysaa iyo kuwa yidhi markaa jahriyada qiraa'ada ma'muumka ka dhacaysaa midnaba sidaasaan daliil ugu jirin haddii la yidhaahdo adilada mawduucan ku soo aroortay oo faatixa ma'muumku ma akrinaya mise ma akrinayo adilo kala duwan baa sida muuqata soo aroortay adiladaa kala duwan ee soo aroortayna waxay qaarkoodna sheegayaan inaanu waxba akrinayn ayaa laga fahmi karaa qaarkoodna waxay sheegayaan inuu faatixa akhrinayo maadaama ay sidaas tahay miyaanay suurtoobi karin in la yidhaahdo faatixadii dadka ma'muumiinta waqtiyada qaar bay ka dhacdaa oo markuu masbuuq yahay oo kale way ka dhacdaa xadiis bayna leedahay waynu sheegi doonaa insha allah marka takhsiis ayaa faatixadii galay oo xagga ma'muumka ka galay xagga ridista laga ridaayo dadka qaarkood in laga riday baa dhacday sida masbuuq oo kale kii salaaddii lagala hormaray iyadoo markaa la rukuucaya soo gaadhay halkii saasuu kaga xidhanayaa waana la rukuucayaa faatixa isagaan akriyin buu ragcadda adkirsanaya marka takhsiis la isla garanaya oo la isla ogol yahay maadaama uu galay soo in markaa laga hormariyo xagga kale maaha jawaabteedu waxay tahay taqdiimka arrinka ku saabsan iyo tarjiixa isagu waa bacda bacdo tarjiix xaggii waxaa loo kacaa marka jamci suuro geli waayo bacda dalikana naskhi suuro geli waayo taarikhdii la waayo labadaaba marka laga soo quusto baa tarjiix loo kaca intaba waxa muqadamka aho ka wada horaysa jamci baa ka horeeya jamcigiina waa suuragal adiladana waa kala khaasan tahay caam iyo khaas bay leedahay waa la ysku khasisayaa tarjiix wax la yidhahdana xaajo looma qabo mas'alada calaa kulli xaal culammadu aad bay uga hadlaan ay u gaar yeeleenna waa jiraan oo juz-ulqira'a limaam albukhaari waa musannaf uu gaar yeelay a'imo kaloo badan oo kutub ka qoray markaa waa jiraan qiraa'ada imaamka dabadiisa la akrinayo iyo xukumkeeda iyo axaadiisteeda inay ku ururiyaan oo kaga hadlaan ciddi u baahani waxay raajici kartaa culammadu waxyaalahay ka qoreen isagoo ruuxu insaaf samaynaya oo ay ka tahay uun xaq doon oo sida waxa weeye sawaabku yacni marka uu adilada eego oo uu insaaf iyo cadaalad ku eego culammada iyo jawaabaheeda iyo siday isugu jawaabayaan iyo siday masalada uga doodayaanna sida ugu quwada badan deedna markaa u raaco alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana mu'miniinta waxaa lagu ammaanay inay odhaahda dhegaysanayaan oo ka ugu wanaagga badan raacayaan marka mas'alaba masaladay ka qawisan tahay ama qowlba qowlku ka qawisan yahay waa inuu ruuxu raaca qowlna waa inaanu isku dhejin una tacasubin aanu una xaglin insaaf iyo tajarud waa inay ka ahaataa caalim culammada ka mid a jacaylka gaarkee uu jecel yahay waa inaanu keensanin inuu wax kastoo uu markaa caalimku yidhahdo iska qallito ama iska raaco ee markuu insaaf masalada ku eego sida markaa ay ula muuqato inay tahay sida sawaabkaa ugu dhowaansho badan tahay waa inuu ruuxu raaca fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi اlaakhir waayo aqwaasha culamada adilla loo raadiyaa masale kastoo la isku khilaafana waxaa waajiba in kitaabkiiyo sunnada loo celiyo sida ugu dhowaanshaha badan kitaabkiiyo sunnadana in la raaco ayaa laazima waxa uu sheiku yihi raximah اllah wujubu اlqira'ati fi siriya akhrintu inay waajib tahay fi siriyati salaada siriga ah ee qira'ada hoos loo akhrinayo inay akhrinta faatixada la akhriyaa inay waajib tahay oo ma'muumka ay ku waajib tahay dadka ma'muumiinta ee imaamka ku xidhan ayuu halkan sheikhu kaga hadlaya sheikhu waxa uu yidhi wa amaa fi siriyati salaada siriga ah gudaheeda miya faqad aqarahum waa taqriiriyo waa sugay nebigu sala allahu alayh wasalam cala alqira'ati fiiha akrinta ay akrinayaan faatixada ay akrinayaan buu u sugay oo u taqriiriyey nebigu sala allahu alayh wasalam oo aanu ku inkirin faqaala jaabirun wuxuu yidhi jaabir saxaabiga la yidhahdaa kuna naqra'u fi الظuhri wاlcasri khalfa alimaami fi rakcatayn اluulayayni bifaatixati اlkitaabi wa suuratin waxaanu ahaan jiray buu yidhi haddaanu saxaabada nahay qaar akhriya salaada duhur iyo salaada casar gudaheeda imaamka dabadiisaanu akhrin jiray fi rakcatayni aluulayayni ka bedel fi duhri waalcasri labada ragcadood ee horreeye ee duhur iyo casar ka mid a ayaanu akhrin jiray imaamka dabadiisa bifaatixati alkitaabi qur'aanka faatixadiisaanu akhrin jiray wa suuratin iyo suurad kaloo aanu ku ladhnay baanu labada ragcadood ee hore akhrin jiray wa fi lukrayayni labada ragcadood ee dambana waxaanu akrin jiray bifaatixati alkitaabi qur'aanka faatixadiisa aanu akhrin jiray xadiidkana waxaa soo wariyey ibnu maajah baa soo wariyey sheekh albaanina wuxu uhi sanadkiisu waa saxiix wa inamaa ankara wax kaleba maahae waa inkiray oo waa diiday nebigu sala allahu alayh wasalam altashwiisha calayhi biha in lagu tashuushiyo oo qiraa'ada sare loogu qaado oo lagu tashuushiyuu nebigu diiday sala allahu calayh wasalam wadaalika taasina xiina salla duhra waxay dhacday oo xasishay markuu nebigu sala allahu alayh wasalam salaad duhur uu tujiyey biasxaabihi asxaabtiisa u tujiyey faqaala uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ayukum qara'a kiineebaa akhriyey sabbix isma rabbika alaclaa suuraddaa kiinee akhriyey faqaala rajulun wuxuu yidhi nin saxaabadii ka mida ana aniga ayaa akhriyey buu ihi rasuulka ilaahayow walam urid biha ila alkhayra ugamana jeedin waxaan khayr ahayn ugama jeedine khayr baan uga jeeday faqaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam qad caraftu ana rajulan khalajaniiha waxaan gartay ana rajulan in nin khaalajaniiha qiraa'ada uu iga dhex galay oo iga jiid jiitaan gartay khaljigu waa jadbiga iyo nasciga waa jiidashada weeye marka tashuushka qiraa'ada lagu tashuushiyo ayuu jiidasho ku magacaabaya ama ku itlaaqaya oo ruuxu isagoo wax akrinaya haddii qiraa'adii sare loogu qaado qiraa'adii kale u baxdo waxaa laga yaabaa in qiraa'ada kale qiraa'adu akrinaya ay ka qasanto marka ka qiraa'adiisi in laga jiidanayo xadiidkaa waxaa soo wariyey hore aynu akhrinay hadda qad caraftu ana rajulan khaalajaniiha muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa fii xadiidin aakhara xadiid kale waxaa ku sugnaa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam yaqra'uuna qaar akhriya bay ahaayeen khalfa annabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga dabadii bay akhrin jireen fayajharuuna biha markaasay qiraa'adii sare u qaadi jireen ma'muumiintii ku xidhnayd ayaa markaas sare u qaadi jiray nebiga dabadiisa iyagoo qiraa'adii akrinaya qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam khaladtum calaya alqur'aana waa iga khaladeen qur'aankii qur'aankii waa iga khaladeen xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari baa juz lqira'a ku soo wariyey imaam axmedna musnadka uu ku soo wariyey sheekh albaani wuxu yidhi sanadkiisu waa xasan wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ina almusalliya ka tukanayaa yunaajii wuxuu la faqayaa rabbahu rabbigii buu la faqayaa ama la koodayaa kolba sidaad u taqaan falyandur ha eego ruuxu bimaa yunaajiihi bihi bimaa ay billadii kii yunaajiihi bihi uu kula faqayo ilaahay kaasa ha eego maadu waa mawsuul hadday istifaamiye ahaan lahayd alifka laguma taageen bima yunaajihi baa la odhan lahaa sida qaacidadu tahay waayo maada istifaamiyada ah haddii xaraf galo waxaa lugatulcarab lagu yaqaanaa shuduudan mooyaane si kale alifka looma taagi karo ee alifka waa in la tuuraa cama yatasaa'aluun camaa lama odhan ila waa maadii istifaamiyadii oo xaraf galay fanaadiratun bima yarjicu lmursaluun bima dhammaan qur'aanka saasay uso arortay bale fi luغati carab daruuratu shicir mooyaane maa istifaamiye oo xaraf galay alifka lama daayo waa la tuuraa saas aawadeed daruuratu shicrun bay ku timi baa la yidhi iyadoo alifka la daayey ka qowli xasaan calaa maa yashtimunii la'iimun ka khinziirin tamaraqa fii ramaadi taasina daruuratu shicr weeyaan bay yidhahdeen marka maadu calaa kulli xaal waa mawsuula falyandur ha eego bimaa ay biladii kii yunaajiihi uu kula faqaayo yani bihi yani ku ilaahay kula faqayo ha eego ay yunaaji illaaha bihi yunaajiihi damiirka maxalu nasba yaalle ku jiraa wuxuu u ilaahay bihi damiirka majruurka ku jiraana waa caa'idkii maada u noqonayay walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqur'aan walaa yajhar yaanu la jahrin oo sare u qaadin bacdukum barhkiinba calaa badka kale bilqur'aani qur-aanka yaanu sare ugu qaadin ee hoos ha uga dhigo xadiidkana waxaa soo wariyey maalik baa soo wariyey muwaطa'a ah, bukhaari baa ku soo wariyey fii khalqi afcaali cibaad imaam axmed ayaa musnadka kusoo wariyey nasaa-i ayaa sunan kubra kusoo wariyey sheekh albanina wuxu yihi sanadkiisu waa saxiix waxau yihi sheikhu اlalbani faa'ida ay hadihi faa'ida waqad dahaba ilى mashruuciyati اlqira'ati khalfa اlimaami fi اsiriyaةi duna اljahriyaةi waxaa ku tegey akhrinta in la sharciyeeyey imaamka dabadi la akhrinayo fi siriyati salaada siriga ah ee qiraa'adu siriga ay tahay ee hoos loo akhrinayo qiraa'ada imaamku hoos u akhrinayo duuna aljahriyati salaada imaamku qiraa'ada sare uu akhrinayo ka duwan oo iyada marka aan la akrinayno mashruuca inay ahayn siduu ra'yiga sheikhu ku tegey waxaa sidaa ku tegey buu yihi alimaamu shaafici fi lqadiim imaamu shaafici waa ku tegey madhabkiisii qadiimka ahaa jadiidkii baa khilaafsan wa muxamadun maxamed ibnu xasan ashaybani baa ku tegey tilmiidu abi xaniifata fii riwaayatin canhu riwaayo saaxibu abi xaniifa oo maxamed ibnu xasan ashaybani ah lagaga soo wariyey riwaayo lagaga soo wariyey sidaasay marka iyaduna sheegaysaa ikhtaarahaa riwaayadaasoo uu doortay ashaykhu caliyu lqaari sheikha xanafiga caliyu lqaarina la yidhahdaana riwaayadaa uu doortay waxaa ka muuqata tilmiidu abi xaniifa oo ah maxamed ibn xasan ashaybaani qudhiisu riwaayaad kala duwan masaladaynu ka leeyihi wa bacdu mashaayikh ilmadhab mashaayikhta madhabta xanafiyo bacdi ka midna saasay ku tageen wa huwa qowlu limaami الzuhriyi waa sida imaamu zuhri uu ku tegey wa maalikun maalik uu ku tegey wa ibnulmubaaraki uu ku tegey wa axmed ibnu xambalin uu ku tegey wa jamacatu min almuxadisiin ay ku tageen wagayruhum wa huwa ikhtiyaaru shaykh alislaami taymiya aimada dambe uu sheegay sheekhu siriyada in la akrinayo way qabaan eh, qaarkood laakiin jahriyadana way la qabaan haddana inay qabaan ama riwaayaad kala duwan bay leeyihin almuhim salaada siriyada ah inaanu qiraa'ada imaamku ka tegayn waa geedka ku-an salaada jahriyada ah inaanu faatixada akrinteeda inaanu ka tegayna maamuumku inaanu ka tegayna iyaduna waa sida raajixa ah in sha allah haddaba waxaynu baraarujinaynaa ruuxa masbuuqa ah ee salaaddii lagala hormaray oo aan soo gaadhin wakhti uu faatixa ku akrin karo isaga faatixadii ma ka dhacaysaayo ragcadda ma tirsanayaa mise ma tirsanaayo mas'alada caynkaasa khilaaf aan badnayn baa ku sugan jamaahiiru ahlilcilmi waxay ku tageen salafan wa khalafan jamaahiirta culammadu waxay ku tageen salaf iyo khalafba oo ay afarta madhabood ka mid yihiin afarta madhabood ay ka mid yihiin in masbuuqa faatixadaasi ka dhacayso wakti u akrin karaa mar haddaanu soo gaadhin ragcaddana inuu tirsanaayo daa'ifo aan badnayn oo culamada ka midna waxay ku tageen ragcaddaa ma tirsanayo mar haddaanu faatixa akhriyin walow haba lagala hormaro salaadeed culamada sidaa ku tagtayna waxaa ka mid a ah alimaamu albukhaari waxaa ka mid a ah shawkaani saaxibu nayl alawtaar fii kitaabihi nayl alawtaar waxaa ka mid a ah culamada ku tagtay cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi oo min culamaa shaaficiya ah culamada mucaasiriintana ka mid ahaa dahabiyu lcasrina culamada qaar ku magacaabi jireen waxaanu leeyahay risaale uu ka qoray qiraa'ada imaamka dabadii la akhriyo aw masalada niqaashayo ka hadlayo maana risaala matbuuca shawkani laakiin laba ra'yi buu masalada ka soo maray ra'yiga horaynu ka sheegnay waa ra'yiga nayl awtaar ku yaalla ra'yi kaleo se khilaafsan buu leeyahay oo fatxu rabbaaniga laga soo naqliyey oo shawkani leeyahay saaxibu cawni lmacbuudna sharaxa sunanka abi daawuudka uu ku soo raray hadalka shawkani ee uu ku tilmaamayo ragcadda in la tirsanayo faatixaduna ka dhacayso marka hadday jirto ma xasuusnay hadda waa hore ay igu dambaysay inuu ra'yigii dambe yahay iyo in kale hadda ma kala xasuusto siduu hadda u cabirayana ma raajicin laakiinuu sida markaa xasuusteeda ku sugnayd waxay tahay inuu saaxibu cawnilmacbuud ka soo naqliyey shawkani inuu ra'yi kale mas'alada ka leeyahay cawnulmacbuudkaanu kusoo raray waxaanan u malaynayaa inuu yidhi ra'yiga kale waa ka noqday ra'yigan baan u noqday taasi waa danni say doontaba ha noqotee mas'aladaa waxa raajixsan oo qawisan sida jamaahiirtu ku tageen oo ruuxa salaada lagala hormaray oo wakti uu faatixa akhriyo aan soo gaadhin ee rukuuc kaga xidhay ama markuu xidhay la rukuucay oo dabeedna markaa sidaa ula rukuucay rukuucdiina imaamka ku gaadhay shardi waxa ah masaladaas waa in lagu baraarugsanadaa marka ruuxu uu salaada imaamka kala xidhanaayo rukuucda shardi waxaa ah imaamkii oo rukuucsan inuu gaadho imaamkii oo rukuucsan haddaanu gaadhin oo ay isdaba maraan oo isagu markuu sii rukuucayay imaamkuna uu toosayey oo aanu rukuucda ku haleelin oo ku gaadhin ragcaddaa ma tirsanaayo shardi waxa ah inuu rukuucda ku gaadho imaamkoo jilbaha haysta waa ugu tagaa haddaynay taasi dhicin ragcadda ma tirsanayo qawlan waaxida ra'yi shaadaa la sheegaa laba taabicin laga soo naqliyo inay yidhaahdeen haddii aanu imaamkii ku gaadhin laakiin ma'muumiintiiyo oo rukuucsan uu ku gaadho waa tirsanaya laakiin ra'yigaasi waa shaad culamaduna ma ictibaariyaan daliilla male waayo ruuxa salaadiisu ma'muumiinta kuma xidhna imaamkay ku xidhan tahay inamaa jucila alimaamu liyutama bih maadaama ay sidaas tahay ra'yigaasi ra'yi cibrale le maaha jamaahiirta culamaduna sidaas inay sharti tahay bay qabaan weliba qaarkood waxay sii shartinayaan markuu imaamka rukuucda ku gaadho qadaru ku xasilana waa inuu imaamku sii rakuucsanaadaa bacdi baa weliba taana sii shardinaya waxayna culammadu yidhahdeen hadduu ruuxu ka shakiyo o is yidhaahdo wartalow imaamka ma ku gaadhay rukuucdii mise kumaad gaadhin alaslu cadamu lidraak haddaabaad isku qabato aad tidhahdo ma ku gaadhay rukuucdii mise kumaad gaadhin waxaa asala inaanad ku gaadhin waayo khilaaful asli weeye inaad ku gaadhaa cadan ba asalku ahaa mar hadduu sidaas yahay ragcaddaa ma tirsanayo khulaasadu waxay tahay jamaahiirta culammadu waxay qabaan in haddii waxa weeye ruux masbuuq yahay oo salaaddii lagala hormaray oo qadaru faatixa akhriyo aanu soo gaadhin oo imaamkii uu rukuucda ku gaadhay inuu ragcaddaa tirsanaayo faatixaduna ka dhacayso waxaana u daliila in faatixadu ka dhacayso xadiid nabiga sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey xadiidkaasi wuxuu sheegayaa cabdullahi ibnu mugafal inuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi ida wajadtum alimaama saajida fasjuduu aw raakican farkacuu aw qaa'iman faquumuu walaa tactaduu bisujuudi ida lam tudriku rakca wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam haddaad soo gaadhaan imaamka xaaluu sujuudsan yahay ama xaaluu rukuucsan yahay la sujuuda oo la rukuuca ama isagoo taagan xaaluu taagan yahay ad soo gaadhaan yacni istaaga walaa tactaduu bisujuudi sujuudda ha tirsanina idaa lam tudriku arakca haddaydaan rukuucda soo gaadhin sujuudda ha tirsanina akhrajahu isxaaq ibnu mansuur almarwasi fii masaa'il axmeda wa isxaaq sheekh albani waxa u yihi isnaadun صaxiixu rijaaluhu hiqaatu rijaal shaykhayn sanadka xadiisku waa صaxiix buu yihi waxaanu ku keenay silsilatu xadiis صaxiixa mujalladka saddexaad raqamka xadiisku waa kun iyo boqol iyo siddeed iyo siddeetan riwaayaad kale oo axaadiisoo lagu soo wariyeyna waa jiraan riwaayada sanadkanna waa saxiix buu yidhi sanad kale oo bayhaqi ku soo wariyey waa jiray laakiin nin eh, mubhama ku jiray laakiin riwaayadan waxay caddaysay ninkii mubhamka inuu saxaabi yahay oo cabdullaahi ibnu mugafar inuu yahay marka waa sanad saxiixa buu yidhi irwaa ulkhaliilkana sheikhu wuxuu ku caddeeyey riwaayaad kale oo isku quweynayo oo aan kan ahayn oo sheegaya rukuucda haddii la soo gaadho in la tirsanaayo laakiin haddaan rukuucda la soo gaadhin inaan la tirsanayn ragcadda marka sidaa ay jamaahirtu ku tageen baa saxan waana sida xadiiskaasina kusoo soo arooray wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid yidhaahda man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu bihi xasana ku kastoo akriya xarfan xaraf min kitaab illahi kitaabka ilahay ka mid a ah, falahu bihi xasana waxaa ugu sugnaaday xarafka akrinta uu akriyey xasana ugu sugnaatay waalxasanatu bicashri amhaaliha halka xasanana waxay ku sugan tahay toban iyada la mid ah oo toban goor baa loo labanlaabaya laa aqulu aliflam mim xarfun ma odhanayuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam aliflam mim waa xaraf odhan maayo walakin alifun xarfun ha yeeshee alifku waa xaraf wa laamun xarfun laamkuna waa xaraf wa miimun xarfun miimkuna waa xaraf xadiidkana waxaa soo wariyay tirmidi iyo xaakim sanadkiisuna waa saxiix ayuu sheekh albani yidhi waxaanan ku caddeeyey buu yihi silsilatu xadiis saxiixa almuhim xadiidkana waxa uu sheegayaa fadliga uu leeyahay akhrinta qur'aanka la akhriyaa oo xaraf kastoo qur'aanka ka mida ah, akhrinta la akhriyo in xasano lagu helayo toban xasano lagu helayo xasanadii toban goor loo labanlaabayo toban ajar baa lagu helaya haddaba halkaa xarafka ku saabsan xuruuftaa la mudaacafaynaya la labanlaabayaa waxay dad badani moodaan inay tahay yacni markaa xaraf kastoo lagu dhawaaqo bismi marka la yidhaahdo inuu saddex marka waxa weeye ajaroo kala duwan ku helaayo oo soddon uu ku helayo oo ba-da hoos dhigan iyo siinka reeban iyo miimka hoos dhigan mid walba ajar gaara in lagu siinayo waataa ay dhacday bacdu lmashaayikh inay yidhaahdaan yacni marka uu qur'aanka ruux akhriyo oo u dhammeeyo yacni xuruuftii qur'aanka oo dhan xaraf xaraf inay u tiriyaan sidaa bismi oo kale ay yidhaahdaan saddex bay ka koobantah qur'aankana min awali ilaa akhir intay isu geeyaan ay yidhahdaan intaasoo malyan oo xasanaad buu qofku ku helayaa marka keliya uu qur'aan ka dhameeyo laakiin taxqiiqu wuxuu yahay siday marka waxa weeye ahlucilmiga muxaqiqiinta qaarkood ay caddeeyeen in xuruuftan tobanka xasano mid walba lagu helayaa inuu yahay yacni asmaa waxay culammadu yidhaahdaan oo bismi xaraf laga soo qaadayo allahina xaraf laga soo qaadayo alraxmaanina xaraf laga soo qaadayo alraxiimina xaraf laga soo qaadayo oo waxay ka cabiraan culammadu asmaa lxuruuf yacani kelmad kasta inay xaraf tahay kelmaddaasi ficil ha ahaato ama isim ha ahaato yacni waxa weeye ama xaraf ha ahaato can oo kale hadday noqoto xaraf waa tahay way waa kelmad gaala macnaha caynkaasay markaa culamada muxaqiqiinta bacdigood ay caddeeyeen ayna yidhahdeen macnaha xadiiska looga jeeda waa kaas waxaana caddaynaya isla xadiidka laftiisa ay ku sugan tahay laa aqulu alif lam mim xarfun walakin alifun xarfun marka kuwa tacdaadka qur-aanka qur'aanka tirinayo bismi doonaya yacni ba'daa hoos dhigan inay midh ka dhigaan oo siinka reeban mid ka dhigaan oo miimka markaa hoos dhigan marka ay haddana xaraf kale ka dhigaan alifun agtooda saddex xaraf bay ka tahay oo a waa mid li waa mid labaad yani waxa weeye fun waa mid saddexaad marka saddex xaraf baa qiyaastooda ay ku socotaa alif lam mim sagaal xaraf bay ka dhigayaan xadiiskuna wuxuu ka dhigay saddex xaraf walakin alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun saas aawadeed shaykhu lislaam ibnu taymiya macnaha noocaasa aad iyo aad buu u caddeeyey waxaanu tilmaamay macnaha looga jeeda inay tahay asmaa lxuruuf e aan laga tilmaamayn xaraf kastoo shaqlan in marka waxa weeye ajar gaara in lagu helayo aan taa laga wadin xadiidka marka waxa yani sida uu sheegaayana waa markaa caddaynayaa oo xadiidkaa markaysa waxaa fasiraya sidaa xadiidku u fasiray baa lagu fasirayaa marka kelmad kastaba xaraf gaara laga soo qaadaya sidaa xadiidkuma marka ugu tilmaamay in xaraf gaara marka kelmad kastaaba ay markaa tahay ayaa saa looga soo qaaday culamo badan oo kale oo sidaas u tilmaamay ibnu taymiya u tilmaamayaana waa jiraan sheekh albanina kitaabkiisa kan u asalka ah waa masalada waa ku baxsinaya waa kaga hadlayaa ahlu cilmiga qaarkoodna waa ka soo naqlinayaa inay masalada sidaas ay u dhigeen oo ay u taqriiriyeen oo ay ku nuxnuxsadeen inay markaa caynkaa tahay waa u tilmaamay marka xuruufta waxaa loo jeedaa asmaa ulxuruufka ayaa laga tilmaamayaa Eh, saynu markaa inaguba khulaaso ahaan aynu markaa tilmaannay halkaas ayuu inoogu joogaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk